بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وينبغي أن يجتنب المعرب waxaa fiican qofka mucribka inuu ka fogaado an yaquula inuu yiraahdo fii xarfi min kitaabi الlahi tacaalى xaraf kitaabka ilaahay ka mid ah inahu zaa'id waa zaa'id inuu sidaa yidhaahdo inuu ka fogaado ninka mucribka ah ayaa fiican tacdiiman lahu likitaab illaahi kitaabka ilaahay weyneyn uu weyneyna darteedna uga fogaado waxtiraaman iyo ixtiraamid kitaabka u ixtiraamaa liannahu yasbiqu ila aladhaani maxaa yeelay quluubta waxaa usoo degdegaa anna zaaida huwa aladii laa macnaa lahu aslan zaa'idka inuu yahay xarafka habay yaraatee wax macnaa aan lahayn wa kalaamuhu subxaanahu allah kalaamkiisana munazahun can dalika in xaraf kalaamka ilaahay kamid ah macno la-aan inuu noqdo waa ka nasahan yahay lianna maa min xarfin fiihi maxaa yeele xaraf kitaabka ilaahay ku jira ma jiro ilaa walahu macnan saxiixun hadduu jiraba macno saxiix ayuu leeyahay waman fahima khilaafa dalika sidaas aan soo sheegnay si ka duwan qofkii u fahmana faqad wahima qofkaasi wuu khaldamay nuxaadda qeyb ka mid ah ayaa u adeegsada xuruuf kitaabka ilaahay ka mid ah inay waa zaa'id dhahaan waa zaa'id marka ay leeyihiinna kama wadaan wax macna a ah ma laha saas ulama jeedaan ilan kalaamka ilaahay wax kamida ah inuu macno la-aan noqdo wuu ka weyn yahay laakiin ujeeddadooda waxa ay tahay wuxuu faa-iideeyaa tawkiid iyo taqwiyo saasay ka wadaan ujeedadooda waa ujeedo saxa ah laakiin si khalada ah in loo fahmaa dhici karta saa daraaddeed inay isticmaalka zaa'id iska daayaana fiican sidaasuu leeyahay waqad waqaca hada alwahmu bifatxi lhaai masdar wahima alwahmu waa bifatxi bifatxi lhaai haada oo la fadxiyo masdar wahima bikasra idaa qalita wahima wahaman idaa qalita markuu qaldamo waqad waqaca hada alwahamu qaladkan waxaa ku dhacay alimaam fakruddiin araazi khatiibu ray meesha ray la yihaahdo khatiibkeeda ahaa annisbatu ilaa rayin waa araazi waana nisba gayru qiyaasiya qaala alkafiji wuxuu yihi fain qulta haddaad tidhaahdo min ayna calima almusanifu musanifka xaggee ka ogaada anna hada alwahma waqaca inuu u dhacay lilimaam fakhridiin araazi qultu waxaan leeyahay min amreyni laba arrimood buu ka ogaaday musanifka wuxuu leeyahay nuxaadu marka ay leeyihiin xaraf kitaabka ilaahay waa zaaid sidaas marka ay leeyihiin yaan loo fahmin inay ula jeedaan macno ma laha qofkii sidaas u fahmana waa qaldan yahay nuxaadda dadka sida qaladka ah cibaaradoodaas u fahmay waxaa ka mid ah fakhrudiin arraasi haddii aad tidhaahdo uu leeyahay kaafiji see u ogaaday ibnu hishaam qaladkaas inuu fakhrudiin uu ku dhacay oo uu saa u fahmay hadalka nuxaadda waxaan leeyahy laba arrimood buu ka ogaaday alawal wuxuu yihi annahu naqala inuu soo naqliyey fakhruddiin arraasi ijmaaca alashaacira ashaacirada inay isku waafaqeen calaa cadami wuquuci lmuhmali fii kalaami illaahi tacaala kalaamka ilaahay wax muhmala inuusan ku jirin ashaaciradaa isku waafaqday uu yidhi wa huwa caynu lijmaaci waana ijmaac nafsadiisii calaa cadami wuquuci zaa'idi fiihi zaa'id inuusan kalaamka ilaahay dhexdiisa oolin ashaacirada waxay isku waafaqday uu yihi fakhrudiin araazi kalaamka ilaahay inuusan muhmal ku jirin hadalkaasi wuxuu la mid yahay in la yihaahdo ashaacirada waxay isku waafaqday kalaamka ilaahay wax zaa'ida kuma jiro id zaaidu bi hada maxaa yeele zaa'idka macnahan marka uu wato huwa caynu lmuhmali waa muhmal nafsad ahaantiisa falow lam yaqac lahu hada lwahmu wahamkan iyo khaطa'an iyo qaladkan hadduusan ku dhici lahayn lama اxtaaja wabadila tacarudi lihada ijmac ijmaacaas inuu soo naqliyo ijmaaca soo naqlinta uu soo naqlinaa wuxuu rabaa inuu ku radiyo nuxaadda nuxaada hadalkoodii si qalada u fahmay qaladkii uu fahmay buu haddana wuxuu rabaa inuu naqdiyo hadalkoodii wuxuu u fahmay marka waa zaa'id ay leeyihiin xaraf kitaabka ilaahay kamida inay ula jeedaan macno ma laha markaasuu wuxuu u baahday inuu naqdiyo ashaaciradu wuxuu kasoo naqliyay inay ku ijmaaceen wax muhmala kitaabka ilaahay inuusan ku jirin ijmaacaas oo macnihiisu uu yahay xaraf macno la-aana kitaabka ilaahay kuma jiro saasay isku waafaqeen wathani kan labaad anahu xamala ma fi qowlihi tacaala ma oo qowlka ilahay ku jirta maa raxmatin wuxuu ku xambaaray calaa anaha inay ayado istifaamiyatun bimacna tacajub istifaamiya oo bimacnaa tacajub inay tahay ilan istifaamku mar buu tacajub noqdaa ka qowlihi tacaala kayfa takfuruuna billah allah say ugu gaaloobeydin waayaabe haddaba fakhrudiin arraasi wuxuu ka cabsaday su-aal in la soo arooriyo oo la yidhaahdo fa bimaa raxmatin maada ku jirtaa sideed yeele zaa'id kuma jiro haddii aad tidhi ayuu damcay inuu ka jawaabo markaasuu yidhi waxaa lagu xambaaraa istifhaamiye bimacnaa tacajub inay tahay ka qowlihi tacaala maa lii laa ara lhudhuda maali aniga maxaa ii sugnaaday waa yaabe waa istifhaam oo tacajub ah laa ara alhudhud oo shimbirkii hudhud ahaa aanan u arkaynin maxaan u arki laahay waa yaabe eh. fa ashaara almusanifu musanifu ila alawali kii hore ayuu ishaaray labadii arrimood oo fakhrudiin araazi uu ibnu hishaam uu ka fahmay inuu qalad ku dhacay wuu tilmaamay biqowlihi faqaala alfakru araazi fakruddiin araazi wuxuu yihi almuxaqiquuna min almutakalimiin mutakalimiinta nimankooda khubarada ah wahum lashaacira waxay ku taagan yihiin calaa ana almuhmala laa yaqacu fi kalaami illahi tacaala muhmal kalaamka ilaahay inuusan dhacayn litarafucihi can dalika maxaa yeelay inuu muhmal dhaco waa ka sareeya wa ashaara ila athani kii labaad ayuu tilmaamay ibnu hishaam biqowlihi faama ma fii qowlihi tacaala fakrudiin araazi baa wuxuu yihi faama ma maada fii qowlihi tacaala ku jirta fabimaa raxmatin fayumkinu waxaa suuragal an takuuna istifaamiyatan inay noqoto litacajub wataqdiiruna fabiyi raxmatin fabimaa maadii booskeeda ayuu ayi geliyay ila ayadaasay ku macno tahay ayuu la jeedaa fabiyi raxmatin yacni zaaid ah intahaa kalaamu lfakr araazi hadalkii fakhrudiin araazi waa dhammaaday wadaahiru sida muuqata hadalkan haddaba waxaa wata ninkii kaafiiji ahaa anna hada alwahma khaladkan laa yaqacu waa inuusan ka dhacaynin liwaaxidi min alculamaa fadlan can an yaqaca limithli limaami araazi wuxuu yihi wahamka ibnu hishaam uu sheega oo fakhrudiina ku dhacay uu leeyahay qof culimmada caadiga kamida kuma dhici karo fakhrudiin araazi iska badaaye wa inamaa ankara wuxuu inkiray iطlaaqa alqowli bizaa'idi xarafka xaraf kitaabka ilaahay kamida in zaa'id lagu idlaaqo ayuu fakrudiin araazi inkiray ijlaala likalaami اllahi tacaala kalaamka ilahay isagoo weyneyna walilmulaasamati libaabi اladab adabta albaabkeedana isagoo laazima kamaa huwa laa'iqu bixaalihi sida xaalkiisa laa'iqa oo ah wa ama xamlu ma fi qowlihi fabima raxmatin maada fa bimaa raxmatin ku jirto fakhrudiin araasi uu ku xambaaray inay istifaamiye ay tahay yumkinu waxaa suuragal huu leeyahay an takuuna istifaamiyata bimacna tacajub calaa sabiili اljawaazi walimkaan aladi qaalahu mucribuun mucribiinta qayb kamida ah waxay yihahdeen waa suuragal asaguna saasuu ka wadaa wa cibaaratu bacdihim mucribiinta qayb kamida ah hadalkooda wuxuu ahaa qiila waxaa la yidhi ma zaa'idat litowkiid wa qiila nakira wa qiila mawsuufa biraxmatin raxmaddaas ayay mawsuufu tahay mawsuufa biraxma waxay ka wadaan raxmo ayaa sifo ahoo maadaasna waa mawsuufkii wa qiila waxaa lihi gayru mawsuufatin wa raxmatun badelun minha maya mawsuufo maahane maadaas waa mubdelun minhu raxmana waa bedel minha fa huwa bimaczilin can idalaalati calaa wuquuci lwahmi minhu bimaraaxil intaha kalaamu lkaafiji kaafiji hadalkiisii waa dhammaaday walamaa faraqa almusanifu markuu ka soo baxay min naqli kalaami alimaam alraasi wa tawjiihi wa araada uu doonay ibtaalahu inuu buriyo bayaana tacriifa zaaid zaa'idka tacriifintiisa inuu caddeeyana uu doonay qaala wuxuu yihi wazaa'idu cinda annaxwiyiin huwa aladii waa midka lam yu'ta bihi asaga aan loo keenin ilaa limujaradi taqwiya watawkiid inuu waxoojiyo aa loo keenay keliya haddaba taqwiyada iyo tawkiidkuna waa macno macno male marka kama wadaan ee waxay ula jeedaan tawkiidu faa'iideeyaa laa ana zaa'ida cindahum nuxaada agtooda zaa'idku kamaa huwa lmuhmal inuu muhmal yahay ila muhmalku waa wixii aan macno lahayn kamaa tawahamahu limaamu raazi sida uu tawahumay wa anta qad calimta adiguna waxaad og tahay hadalkan waxaa wataa ninka la yihaahdo khaalid ibn cabdillahi alazhari ana alimaam arazi bari-un min dalika wahamka laga sheegay inuu beri ka yahay sida uu uga soo beri yeelay kaafiji wtwjiih lmadkuuru lilimaam arazi fi laayati bailu liamrayni ibnu hishaam wuxuu leeyahay maada uu ku tawjiihiyey fakruddiin arazi istifaamiya tacajub inay tahay waa bail laba arrimood dartood axaduhumaa labadoo midkood wuxuu yahay anama alistifaamiyatu idaa khufidat maada istifaamiyada haddii xarfu qabdi uu ka hormaro wajaba xadfu alifi aliftadin la jaro waa waajib farqan bayna alistifaami walkhabar ayadoo la kala saara maada istifaamiyada ah iyo maada khabaryada ah naxwu cama yatasaaluun waana soo marnay wamaa fi laayati haabitat lif maada oo aayadda ku jirtana alifteedu waa sugan tahay hadday istifaamiye ay ahaan lahayd alifteedu ma sugnaateen walow kaanat istifaamiyatan laxudifat alifu alifteeda waa la jaray liduquuli xarfi lkafdi calayha maxaa yeele xarfu kafdi baa galay xarfu kafdiga galay oo ah ba'da fabima wa ujiiba waxaa looga jawaabay biana xadfa alifi ma listifaamiya maada istifaamiyada alifteeda jaritaankeeda idaa dakala alkhaafidu khaafid hadduu galo akthariin waa sida badan laa daa'imiyun daa'imi maaha waajib maaha fayajuuzu waxaa banaan ihbaatuha ihbaatu lalifi alifta in la sugo maada alifteeda in la daayo iyadoo xarfu qafdigu ka horeeyo litanbiihi calaa ibqaa'i shay calaa aslihi si loogu baraarujiyo shayga asalkiisii inuu ku baaqi yahay oo maadan aliftan asal ahaan ay wadatay wa cuurida waxaana jawaabtaas lagu mucaaraday bianna ihbaata alalifi alifta sugitaankeeda maada istifaamiyada alifteeda in la sugo haddii xarfu qafdi uu galo lugatun shaadatun waa luqa shaada ah laa yaxsunu takriiju tanziili calayha kitaabka in lagu takriijiyo luqadaas shaadka ahna ma qurxana walamru haani wuxuu ana khafda raxmatin xiinaidin raxmatin khafdinteeda xiinaidin xiina id qaala inamaa istifaamiyatun markuu yihi raxmatin khafdinteeda markaas markee haddii maada istifaamiye laga dhigo xiina id qaala markuu yidhi inamaa istifhaamiyatun markuu yidhi yushkilu cala alqawaacidi qawaacidda waa mushkil buu ku yahay liannahu ay khafda raxmatin maxaa yeelay raxmatin in la khafdiyo laa yakuunu bilidaafati idaafo ma noqonaayo haddii la yihaahdo maadan waa istifhaamiyo raxmatin maxaa lagu khafdiyey haddii maadiyaa la idaafeeyo oo raxmaa loo idaafeeye lama dhihi karo id laysa fii asmaa listifaam maxaa yeelay asmaa istifaamka kuma jiro maa yudaafu wax la idaafeeyo oo waxa ka dambeeya loo idaafeeyo ilaa ayun ayun maahane cinda nuxaati ljamiic cinda aljamiic nuxaaduna isku waafaqsan yihiin wa kam cinda abi isxaaq azajaaj abu isxaaq azajaajna wuxuu leeyahy kam istifaamiya waxa ka dambeeya waa loo idaafeeyaa haddaba cid nuxaada kamida oo qabtaaye ma jirto maa istifaamiya ayaa waxa ka dambeeya loo idaafeyn karaa walaa yakunu khafduhaa bilibdaali min maa raxmatin waxaa lagu khafdiyey maadaas ayaa mubdalu minhu ah raxmatinna waa badalu minha lama dhihi karo wadalika arrinkaasna laa yajuuz ma banaana lianna almubdala min ism min ismi listifhaam maxaa yeele ismu istifhaam wixii laga bedelo laa budda waxaa laga maarmaan an yaktarina bihamzati listifhaam hamzatu listifhaam inuu wato haddii mubdalu minhu istifhaam uu galo bedelkana waa inuu istifhaam galo ishcaaran dareensiin darteed bitacalluqi macna alistifaami istifaamka macnihiisi inuu ku tacalluqo bilbedeli qasdan bedelka inuu ku tacalluqo oo mubdalu minhuga ujeedadu markeedii horeba ma ahayne bedelka ayaa ujeedadu ahayd saa daraaddeed bedelkii waa hamsatu listifaam in la geliyo wakhtusat ilhamzatu bidalika hamsada keligeed hala geliyo maxaa loo leeyahay bedelka hamze ha la geliyo maxaa loo leeyahay ilan keligeed istifhaam ma tusidee kuwo kaloo tusiyaa jireen liannaha aslulbaabi maxaa yeele baabkan istifhaamka iyadaa asal u wawadcuhaa calaa xarfin waaxidin liannaha aslulbaabi maxaa yeele baabkan iyadaa asal u ah wawadcuhaa calaa xarfin waaxid hal xaraf keliyahana loo dejiyo kuwa kalena waa ka badan yihiin naxw tusaale ahaan kayfa anta adigu see tahay anta waa mubdl minhu istifaamaana galaysa ma aha asaxiixun am saqiimun waa in la yidhaahdo asaxiixun istifaama galayso uma jeedo waana bedel oo saxiixun wuxuu bedel ka yahay antadaas ayuu bedel ka yahay waraxmat lam taqtarin bihamsat اlistifaami raxmana haddii waa bedel la dhihila oo madaasa laga bedela hamsat listifaam lama xariirsan falaa takunu bedela min maa inay bedel noqotona meeshaasay ka baxday walaa yakuunu khafduha calaa an takuuna raxmatun sifatan lima waxaa lagu khafdiyana lama dhihi karo maadii waa mawsuuf o raxmaa sifa ah lianna maa maxaa yeele maa laa tuusafu lama sifa idaa kaanat shardiyatan aw istifhaamiyatan maa shardiye hadday noqoto ama istifhaamiye ay noqoto mawsuuf ma noqon karto oo waxa ka dambeeya ay sifa noqdaan wa kullu maa laa yuusafu wax kastoo aan la sifaynin laa yakuunu lahu sifatun sifa u mayso fawajaba waxaa waajiba anlaa yakuuna sifatan ma raxmatan inaysan maada sifo u noqon karin walaa yakunu khafduhaa raxma khafdaheeduna alaa an takuna calaa an takuuna raxmatun bayaanan waxa lagu khafdiyey raxma ayaa cadfu bayaan ah lama dhihi karo raxma ayaa cadfu bayaana lama dhihi karo ay cadfa bayaanin calaa maa cadfu bayaan oo maadaasi cadfu bayaan ka tahay lama dhihi karo lianna maa laa tuusafu maxaa yeele maa lama sifeeyo lafdiga maa ah lama sifeeyo wa kullu maa laa yuusafu wax kastoo aan la sifayninna laa yucdafu calayhi cadfa bayaanin cadfu bayaan ma yeelo karo kalmudmaraati sida damaairta oo kale damaairta lama sifeeyo cadfu bayaanna ma yeelo karaan cinda alaktariin sida ay qabaan walilimaami araazi an yaquul fakhrudiin araazi waxaa u furan waa sida uu leeyahay ashali an yaquula inuu dhaho lamaa kaanat maa calaa suurati alxarfi maa xarf suuradiis bacdama ay ku sugnaatay nuqila alicraabu mina icraabkii oo khafda ahaa ayadaa lasoo dulmariyey ilaa maa bacdaha waxaa ka dambeeya ayaa loo gudbiyey fajarad bilxarfi xarafka ayay wax ku jartay calaa xaddi marartu bidaaribi marartu bidaarib sida uu yahay oo kale calى alqowli bismiyati al wahwa alasaxu haddii la qabto al oo sifa ay gashay inay mawsuul ismiya ay tahay warkaas haddii la qabto waxaa macruufa oo la yaqaanaa asha mawsuulka isimka ah icraabta inaysan qaadanin asha mawsuulka isimka ahna waa asha isimka faacil ama isimka mafcuul u galo haddaba marartu bidaarib marka la yidhaahdo addaarib waa siladii ashaana waa mawsuulkii mawsuulkana waxaa ka horeeya xarfu khafdin haddaba xarfu khafdigaas al inuu khafdiyo soo lama rabin oo la yidhaahdo albaa-u xarfu khafdin al mawsuulun ismiyun mabniyun cala sukuuni fii maxalli khafdin in la dhaho soo lama rabin maxaa icraabta loogu gudbiyey oo addaarib loogu gudbiyey ilaan ba waxa ay khafdina waa daarib addaaribi waa khafdisan yaha waa ujeedaaho waxaa khafdiyena waa ba'daas ba-du maxay mawsuulka isimka ahoo al uga gudubtay daarib uu gudubtay haddii la yidhaahdo waxaa leeyahay al calaa suurati lxarfi bay noqotay icraabtii waa qaadan kari weysay wixii ka dambeeyaa loo naqliyey fakhrudiin araazi sida midaan oo kale waa ku cudur daaro kara oo wuxuu dhihi karaa uu leeyahay ba-dan xarfu khafdiga ah icraabteedii maadu waa qaadan kari weysa ilaa waa calaa suurati alxarfiye saas daraaddeeda raxmatin loogu naqliyey wa kathiiru min annuxaaf wakahiiru min annuxaati almutaqadimiin in badan oo nuxaata mutaqadimiinta ah yusamuuna zaa'ida zaa'idka silatan bay dhahaan likownihi maxay sila ugu magacaabeen likownihi zaa'idka yutawasalu bihi ilaa nayli qaradin saxiix maxaa yeele waxaa lagu gaaraa ujeedo saxa ka taxsiini lkalaami hadalka qurxintiisa wa tasyiinihi wa bacdu nuxaada qeyb ka midna yusamiihi mu-akidan buu ku magacaaba liannahu yucdi lkalaama maxaa yeele hadalka macna atakiidi wataqwiya wuu xoojiyaa wa bacdum yusamiihi laqwan buu ku magacaabaa laqwan buu ku magacaabay liilqaa'ihi ay cadam ictibaari fii xusuuli lfaa'idati bihi maxaa yeelay faa'iidada asaga laguma ictibaariyo oo faa'iide asaga kuma xasisho laakina ijtinaaba hadihi alcibaara alakhiira xarafka zaa'idka ah in laqwi lagu magacaabo cibaarada noocaasa in laga fogaado ayaa fiican fi tanziili marka kitaabka dhexdiisa la joogo laakina ijtinaaba hadi alcibaara alakhiira cibaaradan ugu danbaysa oo laqwan ah fi tanziili kitaabka dhexdiisa waajibun in laga fogaado waa waajib liannahu yatabaadaru ila aladhaani maxaa yeele adhaanta waxaa usoo degdegaa min alaqwi laqwiga xaggiisa albaatilu ayaa usoo degdegaa laqwiga xaggiisa waxaa uga soo degdegaa in macnaha laga wada baatil uu yahay wa kalaamu llahi tacaala munazahun can dalika baatil inuu noqdo waa ka nasahan yahay wa fi hada alqadri aladi dakarahu lmusanifu qadarkan ama intaan musanifku u sheegay kifaayatun ayaa ku sugan liman taamalo qofkii fiirfiiriya faina ina taamula aslun fii idraaki lumuuri kulliha taamulku wuxuu asal u yahay umuurta oo dhan in la haleelo oo la fahmo falidaalika saas daraaddeed buu nasa wuxuu cadday cala taamuli fii khatmi lkitaabi kitaabka markuu dhammaynaayey oo wuxuu yihi kifaayatun liman taamalahu kamaa facala fi iftitaaxi iftitaaxiisa sida uu u sameeyey xaysu qaala markuu yihi taqtadii bimuta'amiliha jaadata sawaab wallahu almuwafiqu walhadi ilى sabiili اlkhayraat bimanihi wakaramihi sa'ala allaha mualifka ibnu hishaam ah allah wuxuu ka baryay altawfiiq walhidaaya fi طariiqi اlkhayri bimanihi wakaramihi kama facala fi awali اkitaab xaysu qaala markuu yihi wamin allahi astamidu الtawfiiqa walhidaaya ilaa qomi طariiqi bimanihi wakaramihi fakhatama kitaabahu wuxuu ku khatim bima btada'a bihi walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calى sayidi اlmursaliin muxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin qaala mualifu khalid bn cabdillahi azhar wuxuu yihi faraqtu min taswiidi hadihi الnuskة ثالثa shawaalin sanata ثamaaniya وaتisciina وaثalaaثimئة jacalahu اllahu khaalصa muujiba lilfawzi ladayh ونفع به كما نفع بأسله إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin intaasuu kitaabkii muusil ulaabka noogu dhammaaday allah nagu anfaco